alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed almubayan alif almubayanu biاlfatxi bimacna albayin اlwaadix almubayan marka la fatxiyo oo qabla alaakhirku kor dhigan yahay wuxuu la macno yahay shaygii caddaa bimacna albayini waa kii caddaa buu macnihiisa yahay ee alwaadixi caddaa wa huwa almuqaabilu lilmujmal waa ka ka soo hor jeedee muqaabilka ku ah lilmujmali mujmalka liannahu lmuttadixu macnaahu mubayanku waa kuu macnihiisu caddaa falaa yaftaqiru ilaa bayaanin min khaarijin uma baahna caddayn debedda laga caddeeyo oo bimacnaa daliilkaa wax ka baxsan lagu bayaamiyo oo lagu sii caddeeyo uma baahna waa cad yahay oo marka horeaba la caddeey wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa albayaana aydan bayaanna waa lagu magacaaba alba wاlmubayinu mubayinku bilkasri qabla alaakhirka marka la kasriyo ama xaaluu ku sugan yahay bilkasri kasre ku sugan yahay kasrada waxaa loo jeedaa qabla alaakhirka waxa ka yani ahaaday qabla alaakhirka waxa ahaaday baa hoos dhigan baa loo jeeda calى zinati smi اlfaacili ismulfaacil wasnigii buu ku sugan yahay huwa almuwadixu waa ka caddaynaya liijmaali lmujmali mujmalka ijmaalkiis iyo duuduubkiisu caddaynaya waa caddeeye mubayanna waa la caddeeye marka midna waa ismi mafcuul midna waa ismi faacil qabla alaakhirka waxa ku sugan hadduu kor dhigan yahay oo fatxa ku sugan yahay waa ismi mafcuul qabla alaakhirka waxaa ku sugani hadduu yahay mid hoos dhiganna waa ismu faacil marka ismu faacil markuu yahay waa caddeeyihii weeyi wuxuu caddaynayaa liijmaali lmujmali marka almubayanu la yidhaahdana waa kii la caddeeyey bimacnaa waa bayinoo waa waadix wuxuu bayin waadixa u noqday inuu mubayin yahayoo la caddeeyey marka bayaan kale uma sii baahna bayaanna waa lagu iطlaaqaayo albayaanu in la yidhaahdo way dhacdaa iyadoo loo jeedo eh, mubayanka oo bayaan oo bayaan waa bimacna tabiin waa loo isticmaalaayo caddaynta ah oo yani baana eh, bayaanan waa caddaaday caddaan buu caddaaday bimacnaa tabyiinu caddaynta ana in looga jeedaa waa dhacda mubayanka laftiisana bayaan in lagu ilaaqo waa dhacda oo naskii la caddeeyey in la yidhaahdo amaba markaa macnihiisu waadixaayo u caddaa bayaan baa halkaa ku sugan ama la yidhaahdo bayaankii waa kan waa naskan yani bayaankii baa ku qumaa loo jeeda wa huwa mubayinku isilaaxan sida sida heshiiska lagu yahay marka lagu socdo alkaashifu can اlmuraadi min alkhiطaabi ka faydaya caddaynaya baa la yidhaahdaa can ilmuraadi macnaha looga jeedo min alkhiطaabi hadalka looga jeedo hadalka macnaha looga jeedo ayuu markaa caddaynaya wa calaa haada daraja akharu lusuuliyiin sidaasaynay ku socdeen usuuliyiinta badankoodu daraja waa ku socdeen baa loo jeeda fakhasuu waxay ku khasiseen albayaana bayaanka biiidaaxi maa kii caddaynta la caddaynaayo fiihi khafaaun ay ku sugan tahay qarsooni wa minhum waxaa ka mida culammada usuuliyiinta man yuliquhu mid ku ilaaqaya ku magacaabaya mubayinkii ama bayaankii calaa kulli iidaaxin caddayn dhammaanteed sawaaءun taqadamahu khafaaءun am la waxaa isku mida inuu khafaa ka hormaray iyo inaanu ka hormarin waa isku mid oo mid walba waxaa la odhanayaa yani waa markaa mubayin ama waa mubayan ayaa markaa la odhanaya almuhim dabdiga culammadu qaarba mid bay dabdiyaan waxay yidhaahdaan qaarna almubayan qaarna almubayin ayay yidhaahdaan isku macnuun baynay uga jeedaan ee xagga markaa lafdiga ayaa midna ismafcuul tahay midna ismufaacil tahay oo midna naskiibaa waxaa laga dhigayaa inuu isagu wax caddaynaayo midna naskiibaa waxaa laga dhigayaa in isaga la caddeeyey oo cidda ku hadashay ama tidhi ayaa markaa mubayinkii noqonaysa naskuna waa mubayankii oo waa la caddeey marna waxaa dhacdaa in la yidhaahdo mubayinku waa naskii yacni macnaha caddaynayey kii ijmaalku ku sugnaaye macnihiisa la caddeeyeyna yacni mubayan wakhtiyada qaar in lagu itlaaqo waa dhacda laakiin waxaa loo badan yahay kan bayaanku ku xasilay in mubayan iyo mubayin iyo bayaan mid walba lagu itlaaqo ma loo shartiyaa inuu ka hor maray khafaa oo ijmaal ka hor maray mise lama shartiyo bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen lama shardiyo ee naski kaste macnihiisu waadix yahay ee macnihiisu cad yahayba waxaa la odhanayaa yani waa bayaan iyo waa mubayan iyo waa mubayin mid walba waa la odhanaya oo waa lagu ilaaqay weliba waxay u sii badan tahay isticmaalku marka mubayan iyo bayaan la sheegaayo ayay u sii badan tahay kaan ijmaalku ka hormarin in lagu ilaaqo laakiin mubayin marka la yidhaahdo waxay u badan yihiin inay u isticmaalaan daliilkii caddaynayay daliil kaleo ijmaal ku jiro ayaa marka la hoos dhigo macnuhu u badan yahay in loo isticmaalo ayaa isticmaalku u badan yahay lafdigu u badan yahay in loo isticmaalo marka mubayin waxaa la yidhahdaa alkaashifu can ilmuraadi min alkhitaab waa ka faydaya caddaynaya macnaha looga jeedo khitaabka ayaa waxaa la yidhaahdaa mubayin ayaa la yidhahdaa usuuliyiinta badankooduna saasay mareen oo ku socdeen daraja waa ku socday baa looga jeeda oo waxay ku khasiseen bayaanka wixii qarsooni ku sugan tahay caddaynta la caddaynaayo ayay ku gaar yeeleen laakiin shaygii aan markaa khafaa ku sugnayn iyo qarsooni ee ibtidaa'an marka horeba laysaga caddeeyey kaasoo kale ma odhanayaan yacni bayaan iyo mubayin ma odhanayaan laakiin bacdi ka mida taana ku itlaaqayo leh yacni nusuustii dee labada nooc midun bay gelaysaayo nooc saddexaad ma jiro ya inuu markaa noqdo mid waxa weeye macnihiisu waadix iyo cad yahay iyo inuu macnihiisa ijmaal ku sugan yahay labada midun buu gelaya sidaas aawadeed waxay yidhaaheen bina'an calaa haada ha loo qaybiyo mubayanka ama bayaanka laba nooc yani bayaan ibtidaa'an marka horeba loo caddeeyey oo aan ijmaal iyo khafaa ka hormarin iyo bayaan ijmaal iyo khafaa ka hormaray oo yani dabad markaa lagu sii waadixinayo o lagu sii caddaynay maa yaqacu bihi lbayaan waxa bayaanku ku xasilayo ku dhacaayo baa halkana lagaga hadlaya yaqacu waa dhacaya albayaanu bayaanku bilqowli odhaah buu ku xasilaayoo ku dhacaa taaratan mar wa bilficli wa bilficli ficilna waa ku xasilaayo waa ku dhacaa taaratan mar kale wa bihimaa labadoo isla jira odhaah iyo ficilna waa ku dhacaa macan yagoo isweheliyo isla jira waqad yakuunu waa dhacdaa inuu noqdo bayaanku mid ku xasilaya bitarki lficli ficil in laga tago liyadulla si uu kuu tusiyo calaa cadami اlwujuubi inaanu waajib ahayn uu kuu tusiyo albayaanu bilqawli nooca hore waxa weeye in odhaah wax lagu caddeeyo kow kitaabun bikitaabin ay bayaanu kitaabin bikitaabin waxaa loo jeedaa yacni aayad in aayad lagu bayaamiyo kitaabkii qur'aanka ayaa kitaab qur'aana lagu bayaaminaya waxaa laga tilmaamayaa yacni xukum kitaabku sheegay ama aayad kitaabka ka mid a baa aayad kale lagu bayaaminaya ee loogama jeedo kitaabkao dhan baa wada mujmalo kitaab kalea la soo dejinayaa muraadku maaha ee waxaa laga tilmaamayaa yacni bayaanu aayatin min kitaabin biaayatin min kitaabin ay min alkitaabi kitaabka qur'aanka aayad ka mid mida ah, waxaa lagu bayaaminayaa aayad kale ayaa macnaheeda lagu caddaynaya qaala tacaala allah wuxuu idhi ila ma yutla calaykum uxillat lakum bahiimaة lancaami ila maa yutla calaykum waxaa laydin xalaaleeyey bahiimaة lancaami xoolaha mayeedhaanka a ah baa laydin xalaaleeyey ilaa maa yutla calaykum kii taxriimkiisa laydinku akhriyey oo xoolahaas ka mida mooyaane marka ilaa maa yutla calaykum waxaa ku jira ijmaal fahaadaakani mujmalun waa mujmal oo macnihiisu waa duuduuban yahay bayanahu allahu biqowlih wuxuu ku caddeeyey ilaahay biqowlih odhaahdiisu ku caddeeyey xurimat calaykum almaytatu waaddamu waxaa laydinka xaaraantinimeeyey almaytatu bakhtigaa laydinka xaaraantinimeeyey waddamu dhiigga ayaa laydinka xaaraantinimeeyey waa dhiigga dareeraya ee socona loo jeeda marka aayadda maa'ide kala caddaynaysa oo bayaaminaysa wax kasta oo dakaatan sharciya aan la gowricinina waxay noqonayaan meyta ayay noqonayaan marka aayad qur'aana oo aayad qur'aana lagu bayaamiyey ayaa markaa ay mashaayikhdu inoo tusaalayen laba kitaabun bisunnatin waxa markaa qaybta labaad ay tahay ee ka mida bayaanka qowl ku xasilaya kitaab in la caddaynaayo sunno lagu caddaynayo oo aayadda qur'aanka ijmaal ku jira sunnaduna waxay tahay mubayina qaala tacaala allah wuxuu yidhi waaatuu xaqahu yowma xasaadih aatuu siiya xaqahu yani xaqiisii siiya yowma xasaadihi maalinta markaa goosadkiisa yacnii beeraha marka la goosto xaqii markaa waxaa siisaan dadkii markaa mustaxiqiinta ahaa ee mutaystay ee sekada in la siiyo ay ahayd kuwaasiyo faxaquhu xaqiisu ama faxaqahu cala alxikaayati laga dhigo mujmalun waa mujmalo bayanahu sala allahu calayhi wasalama waa caddeeyey nebigu biqowlihi odhaahdiisu ku cadday fii ma saqat isamaa'u alcushru waxay samadu waraabiso waxa ku sugnaaday toban meelood oo meel ahaan baa ku sugnaaday yacni marka toban meelood loo qaybiyo meel waa in la bixiya wa fii maa suqiya wixii la waraabiyey binadxi rushayn la rushaynayo ama la waraabinayo ee lagu waraabiyey waxaa ku sugan nisfu lcushri toban meeloodow meel ahaan weliba meeshaa loo sii qaybiyey laba meelood nus yacnii labaatan meelood marka laga dhigo meel ahaan baa ka waajibta in la bixiyo marka aayaddani waa mujmal wa aatuu xaqahu yowma xasaadih xaqa la bixinaya ee laga bixinayaa beerihii markay baxaan intee iyo qadarkee wey waxaa bayaamisay xadiiska nebiga ama sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa bayaamisay oo nebigu wuxuu ku bayaamiyey oo ku caddeeyey wixii roobka ku baxa amaba durdur iskaga yaallo oo durdurkaa ka caba oo xadiiska lafdigiisa waxaa ku sugnaa fii ma saqat samaau aw اlcuyuunu aw kana casariya alcushru wixii xididkiisa keliya ka caboo biyaha ku doonta oo aan tacab ku baxaynin ama durdur iskaga yaallo oo durdurkaa ka cabba ama biyaha cirka ku baxa marka saracii la gooyo waxaa markaa ka waajibaya marka toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waa in la bixiya wixii tacab ee lagu waraabiyana ee sidaa ku soo baxana haltobnaadkiibaa waxaa loo qaybinayaa laba qaybood nus baa la bixinaya nisfulcushri baa la bixinaya hal tobnaad la sii kala badhaa la bixinaya ama si kale haddii loo dhigo labaatan meelood marka loo qaybiyaa meel la bixinaya marka waa aayad ah oo xadiis nebi lagu bayaamiyey waana qowl qowl lagu bayaamiyey albayaanu bilficli waa bayaanka yani ficilka wax lagu bayaaminayo alif yakuunu bisuurati alcamali wuxuu ku xasilaa bayaanka bilficli ahi bisuurati alcamali camalka iyo ficilka suuraddiisa waa ku xasilaa ka salaatihi sala allahu alayh wasalam waa sida tukashadiisa nebigu sala allahu alayh wasalam uu tukaday fowqa alminbari mimbarka korkiisa uu ku tukaday liyubayina linnaasi wuxuu ugu tukaday si uu dadka ugu caddeeyo walidaa qaala lahum sidaas daraaddeed buu wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salluu tukada kamaa ra'aytumuunii yacni markaa salaad la mida aragtida ay aragteen bimacnaa sidaa ii aragteen salaad la mida tukada usalli inaan u tukanaayo aragteen bimacnaa qaabkaan u tukanayo oo kale qaab la mida idinkuna u tukada wa ka qaطcihi waa sida goyntiisa uu nebigu salى اllahu alayh wasalam gooyey hadday ka sugnaato yadda saariqi tuuga gacantiisa uu gooyey min alkuuci kuuca uu ka gooyey muraadka looga jeedaa waxay tahay jalaqsatayda in laga gooyey oo rusqiga ayaa laga gooy laakiin kuuca asal ahaan waxaa la yidhaahdaa yani laftan ee yacni labada mataanood ee markaysa markaa gacanta mataanta soo xigta xagga suulka soo xigta caaradeeda la yidhahdaa caaradeeda ayaa la yidhahdaa facadmun yali libhaama kuucun wamaa yali likhinsirihi lkursuucu warusqu maa wasat wacadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alhala laba bayday ka cabireen waa buuc iyo kuuc rusqi iyo kursuuc afartaa kelmadood bay ka cabireen waxay carabtu yidhaahdaanoo hadda shaa'ica markay sheegayaan qofkaasi waa beliid oo waxba garan maayo waxay yidhaahdeen laa yacrifu kuucahu min buucih wax kale iska daayo kuuciisi iyo buuciisa ma kala yaqaano inuu wax kala garto iska dhaaf laa yacrifu kuucahu min buucih amsaashii horee qadiimka ahayd kuma jirin waxaa markaa qaar ay sheegeen waagii hore in la isticmaali jiray laa yacrifu kuucahu min kursuucihi zamakhshariya baa laga soo naqliyey laa yacrifu kuucahu min buuci facadmun yali libhaama kuucun wamaa yali likhinsirihi lkursuuc laftaa mataanta ahee xagga suulka xigta caaradeeda mafsilka halkaa ah caaradeeda ayaa waxaa la yidhaahdaa yani markaa kuuc baa la yidhahdaa wamaa yali likhinsirihi lkursuucu mataanta kale ee markaa xigta xagga yani faryarada xigtana caaradeeda waxaa la yidhaha kursuuc baa la yidhahdaa rusqiguna waxa weeye waa dhexda halkaa mafsilka ee bartanka ah ayaa rusqigana la yidhaahdaa wa cadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucin yani lafta xigtaa xagga suulka adinka markaa xigtana caaradeeda waxaa la yidhaahdaa markaa buuc baa la yidhaahdaa buuc ayaa la yidhahdaa fakhud biاlcilmi waxdar min alhalad calaa kulli xaal muraadka hadda looga jeedaa waxay tahay yani mafsilkaas ama rusqigaasaa laga jaray yani muraadka laga tilmaamaya waa taas xadiis baa lagu soo wariyey in nebigu salى allahu alayh wasalam gacanta tuugga uu ka gooyey halkaas yacni rusqiga ama kuuca kolba kii la yidhaahdaba aayaddana nowcan maa ijmaal baa ku sugan wاsaariqu wاsaariqaةu faqطacuu aydiyahumaa jazaءa bima kasaba nakaala min allah marka gacantii in la gooyo waa la amray tuugga gacantiisiiye meesha laga goynayaa waa halkee ma jalaqsatayda ma waxa weeye marka ma halka eh, suxullada miya ama xusullada kolba sidaad u tidhaahdo eh, ma waxa weeye halka kilkilada halkee laga goynay marka xadiidkani wuxuu sheegayaa inuu markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam halkaa jalaqsatayda ka gooy xadiidka sanadkiisa dacfaa ku sugan laakiin culammada qaarkood way isku quweeyeen laba riwaayo xadiisku leeyahay sidaas aawadee way taxsiiniyeen culammada taxsiinisayna waxaa ka mid a ashaykhu alalbani fii irwaa'i alhaliil kitaabkiisa irwaa'ulhaliilka buu sheikh albani xasanun ligayrihi ka dhigayaa xadiiska sheegaya halkaa inuu nebigu gacanta tuugga ka gooyey jalaqsatayda culamada qaarkood waxay deliishadeen aahaar saxaabada laga soo warinaayo inay saxaabadu ka jareen halkaa kuuca ay ka jareen oo bakar iyo cumar laga soo naqliyey marka bayaanku ficil waa ku xasila inuu bayaanku odhaah ku xasilo waa laysla ogol yaho waa ijmaac laakiin bayaanku ficil ma ku xasila mise kuma xasilo taa waxa ku jira khilaaf agsarka culamadu waxay leeyihiin ficilna waa ku xasilaa bay leeyihin ficilna waa ku xasilaa ayay leeyihin marka salaada nebigu sala allahu alayh wasalam uu mimbarka korkiisa ku tukaday ayaa markaa ka mida noocaas ficilkii oo wax lagu bayaaminayo noocaasay ka midta nebigu sala allahu alayh wasalam salaad laba ragcadooda ayuu mimbarka korkiisa ku tukaday marka uu sujuudayo waa ka soo degayey mimbarka oo dhulku ku sujuuday marka kalena mimbarkuu dib u korayey markaasuu nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu idhi inamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waxaan sidaa u sameeyey oo qura si ay igu dayataan salaadaydana u aqoonsataan oo u garataan xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waa bayaanun bilficli salluu kamaa ra'aytumuunii usalliina waxa uu caddaynayaa in markaa sida salaadda loo tukanayo in nebiga sala allahu alayh wasalam lagaga daydo yani saasuu tilmaamay labada iyomaa xoog badan in ficil wax lagu caddeeyo iyo in odrhaah wax lagu caddeeyo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ficilka in wax lagu caddeeyo ayaa yacni abyan ah oo awdax ah laakiin sida saxiixa ay culammada qaarkoodna mareen waa in la yidhaahdo hadday tahay kayfiyada ficilka loo samaynaayo waxaa abyan ah oo waadixnimo badan ficilka kayfiyada loo samaynaayo isagaa u tusin badan oo waa adallu cala alkayfiya haddii xukumka la eegaayana xukunka waxaa u tusin badan yani odhaahda oo yani odhaahdu qowlku waa adallu cala alxukmi ficilkuna waa adallu cala alkayfiya jamac markaa badanoo usuuliyiintii siday mareen saas weeye waana sidaa uu maraayo ibnu najaar kitaabkiisa sharxulkowkab ilmuniirka culamo kalena saa waa mare alba wayakuunu bilkitaabati waa ku xasilaayo waa ku dhacaa bayaanku qoraal ka kitaabatihi salى اllahu alayh wasalam waa sida qoraalkiisa uu nebigu salى اllahu alayh wasalam qoray asnaana الzakaati yacni da'da markaa sekada bimacnaa sekada markaa neefafka lagu bixinaayo da'dooda ama geela lagu bixinayo zakada da'dooda ayuu markaa qoray nebigu salى اllahu alayh wasalam licummaalihi calayha shaqaalihii uu u diray zakada inay soo ururiyaan ayuu nebigu u qoray salى اllahu alayh wasalam xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay marka waa ficil kitaabo ku xasilay aljim wayakunu biاlishaarati waa xasilaa bayaanku tilmaanna waa ku xasila ka qowlihi salى اllahu alayh wasalam waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu sidaa waa tahay sidaana waa tahay sidaana waa tahay yani waa sidaa iyo sidaa iyo sidaas weeyi ashahru bishu haakadaa sidaa weeye wahaakada wahaakada iyo sidaa iyo sidaa wa ashaara biasaabici اlyadayn wuxuuna tilmaamay labada gacmood farahoodii buu tilmaamay oo wuxuu idhi waa sidaas toban bay tilmaamaysa waa labada gacmood farahoodii mar labaad waa sidaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa markii yani dambe ayuu markaysa markaa ka qabtay yani markaa suulka ka laabay suulka ka laabay ama sidaa yidhi waqabada libhaama suulka ayuu qabtay fi haalisati markii saddexaad tobanka farood buu markii hore taagay markii labaadna tobanka farood buu taagay markii saddexaadna suulka ayuu laabay yacni wuxuu u jeedaa tiscatan wacishriina yowman waa sagaal iyo labaatan maalmood buu u jeedaa bishu marka waa bayaan ishaaro ama tilmaan ku xasilay albayaanu bitarki اlficli tarkina inuu ku xasilo horuu kuugu soo sheegaye yacni bayaan ku xasilay ama ku dhacay ficil in laga tago ka tarkihi waa sida tegistiisa uu nebigu salى اllahu alayh wasalam ka tegey ataraawiixa salaadda taraawiixdu ka tegey fii ramadaana ramadaan gudaheeda bacda an facalahaa markuu sameeyey dabadeed wa ka tarkihi iyo sida tegistiisa uu nebigu ka tegay weeye sala allahu alayh wasalam alwuduu'a weysaysiga uu ka tegey uu ka weysaysanayo mimaa massat innaaru wixii dabtaabto inuu ka weysaysto uu iska daayo ka tegey mimaa yadullu oo ka mid a waxa ku tusinaya calaa cadami alwujuubi inaynay waajib ahayn fiihimaa labadaba gudahooda labada midnaba inaynay waajib ahayn taraawiixda nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada qaarkood buu tujiyey laba habeen habeenkii saddexaad nebigu sala allahu alayh wasalam uma soo bixin saxaabadiiyo ma tujin markaa tegistaa uu ka tegey ma aha salaaddiiba inuu iska daaye wuxuu ka tegey waxay ahayd wuxuu ka tegey waxay ahayd waa tujintii jamca uu ku tujinayo salaada taraawiixda taasuu ka tegey laakiin daahirka hadalka waxaad mooddaa inay salaada taraawiixdaba inuu ka tegey marka ficilkaas uu nebigu sal اllahu alayh wasalam sameeyey waxa uu caddaynayaa inaanay waajib ahayn taasuu caddaynaya waxa ka waadaxsan taa nebigu wuxuu u sameeyey sala allahu alayh wasalam yani baqasho ummadda uga baqay in lagu faral yeelo ya taas ayuu sameeyey xadiiskayna ku sugantay adilo kaloo hore u caddaysaana jirtaa ee salaadda taraawiixdu inayna waajib ahayn waxaabay culammadu yidhaahdaan haddii waxa weeye ijmaalkii qowl iyo ficil labadaba caddaynaya haddii la helo labada ka horeeyaa bayaanku ku xasila ka dambe iska tawkiid buu noqonaya dee odhaahda in lagu caddeeyeyna waa horreysay oo mutaqadim bay ahayd oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu hore u sheegay salaadaha faralkii inay shantaasun tahay laa yubadl اlqwl laday tusaalaha waxaa kaloo loo tusaaleeyo culammada qaarkood ay u tusaaleeyeen markuu ilaahay uu yidhi wa ashhiduu ida tabaayactum marka wax la kala iibsanaayo in markhaati loo yeelo waxa la kala iibsanaayo baa amar ku soo arooray aayadda waashhiduu ida tabaayactum amarkana waxaa u asal ahaa waajibnimo waajib baa u asal ahaa inuu waajibnimo faa'iideeyo haddaba jamaahiirta culammadu waajibnimadii waa ka leexiyeen daa'ifo yar oo ku tagtay waa jirtaa yacni waa waajib laakiin jamaahiirta culammadu waxay ku tageen inaynay waajib ahayn sidoodaana saxa waxay waajibnimadaa kaga leexiyeen xadiiska markaa sheegaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu iibsaday nin acraabiya ka iibsaday faras marka markuu ka iibsaday ayaa saxaabo aan ogeyn in nebigu iibsadaa ka baayacay markaasaa waxay u dhigeen qiimo ka badan qiimuhu nebigu ka siistay ninkii reer miyigaabaa wuxuu yidhi muxamedow ama iga iibso ama ii faasax markaasu waa kaa iibsaday oo waad iga iibise markaasuu kaama iibin markhaati keenso khusaymat bnu thaabit baa u markhaati furay oo yidhi anaa markhaati furaya waad ka iibis markaasaa nebigu weydiinaya sala allahu alayh wasalam oo odhanayaa maxaad ku markhaati furta markaasuu odhanayaa warka samada aad nooga keento kaas baannu markaa rumaysannaaye ma waxaannu rumaysan weynay yacni markaa inaad yani acraabigan ama ruuxan aad ka iibsatay yani markaa daabaddan u wado markaasaa nebigu salى اllahu alayh wasalam waxau ihi man shahida lahu khusaymatu faxasbu marka haddii markhaati jiri lahaa nebigu waa sheegi lahaayo wuxuu odhan lahaa ciddaasaa inoo markhaati ahayd waa xadiiska culammadu ay ka qaateen markuu nebigu ka iibsanayay markhaati la joogay oo ogaa inaanu jirin oo bashar ahy taa waxaa laga qaadanayaa amarkan wa ashhidu idaa tabaayactum inaanu waajibnimo ahayn marka tarkigaasaa wuxuu caddaynayaa ishhaadku inaanu waajib ahayn waxaa kaloo culammadu ay u tusaaleeyeen markii hore waxaa waajib ahaan jirtay wax kasta oo dabtaabto in laga weysaysto dabeed waxaa soo arooray xadiiska jaabir ee صaxiixa ah kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam tarka alwuduءi ama cagsiga loo dabdiyo kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam tarku lwuduu'i mima masat innaar labada arrin waxaa dembeeyey ama labada ficil ee nebiga sala allahu aleyh wasalam ka xasilay inuu ka tago weysaysiga uu ka weysaysanayo waxa dabtaabtay inuu ka tago bimacnaa markii hore waa ka weysaysan jiray laakiin waxaa dambaysay inaanu ka weysaysanin taasu waxaa laga qaatay inaynay waajib ahayn wixii dabtaabto in laga weysaystaa inayna waajib ahayn haddaba waxaa jira min baab اlistiطraad tawada'uu min luxuumi اlibili walaa tawada'uu min luxuumi اlghanam ka weysaysta hilibka geela ha ka weysaysanina hilibka adhiga xadiiska caynkaa ku soo arooree saxiixa ah bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa nasakhay xadiiskan kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi salى اllahu alayh wasalam tarku lwuduu'i mima masat الnaar yani kaasaa nasakhay yidhahdeen sida saxiixa ana markaa inuu kaasi nasakhay ma jirto oo caam iyo khaas markay soo arooraan sida markaa taxqiiqu yahay ama saxiixu yahay waxa weeye caamkiiyo khaasku inayna isnasakhaynin ee waa la jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa in laysku khasiso haddii shay caama la sheego haddana shay khaasa la sheego caamka iyo khaaska la odhan maayo kolba kii dembeeyey ayaa caamku hadduu dembeeyeyna naasikha hadduu khaasku dembeeyeyna qadarku kaga beegan yahu naasikh yahay masale daqiiqoo halkaa ku yaro tacalluqdaa waa jirtaa laakiin waa iska dib dibdhigayna marka caamkiiyo khaaskii waxaa lagu jamcin karaa in la kulmiyo oo laysku markaa jamci lagu sameeyo oo laysku khasiso oo laga reebo la yidhaahdo khaaskani waa ka hadhan yahay caamka kalena waa sidiis xadiidkana wuxuu ka mid yahay masaa'isha imaamu shaafici uu ku xidhay xukunka sixada xadiiska iyo subuudkeeda uu ku xidhay yacni konton mas'alo ama wax ka badan ayuu imaamu shaafici wuxuu yidhi in saxa alxadiiu qultu bihi iyo in habata alxadiiu qultu bihi wadaad mucaasira konton mas'alo ururiyey oo sidaa shaafici ka yidhi ama koob iyo konton mas'alo marka masaa'ishaa waxaa ka mida tawada'uu min luxuumi الإبل shaafici uma caddayn xadiidkani inuu asaxay bukhaari iyo muslim baana ku sugan yahay calaa kulli xaal laba saxaabi oo kala duwan baa laga soo wariyey saas aawadee bayhaqi waa ka odhanaya qad saxa bilaa raybin shaki la'aantiibu asaxay shaaficina xukunku wuxuu kaga xidhnaa sixada xadiiskee wuxuu yidhi xadiidkani hadduu sugnaan lahaayoo asixi lahaayoo bimacnaa sixadiisu i caddaan lahayd waa odhan lahaayoo waa ku tegi lahaa oo waxaan odhan lahaa hilibka geela ka weysaysta naasiru madhabihina madhabkiisa shiikhii u gargaaray ay culammada qaarkood odhan jireen shaafici kastaba imaamu shaafici ma nuku leeyahay bayhaqi mooyaane bayhaqi isagaa shaafici manna ku leh waa naasiru madhabi waa kaa yidhi qad saxa bilaa raybin sheekh hore muxadisiintii ka mida ayaa isaguna yidhi xufaadda ahaa ibnulakhrab miyuu ahaa wuxuu yidhi haddaan joogi lahaa yani calaa ru'uusi alashhaad baan ka dhawaaqi lahaa buuri markaasaan lahaa shaaficiyo xadiisku waa asaxaye ku tag madhabkiis ya saasaan odhan lahaa buui almuhim caam iyo khaas weeyi saas aawoodee imaam annawowi sharxu saxiixi muslim waxa yani naskhiga laysku nasakhaayo la odhanaayo xadiidkaa jaabir baa nasakhay inuu baail ay tahay buu tilmaamaya waayo waxay ku dhisan tahay caam iyo khaas inay isnasakhayaan caam iyo khaasna isma nasakhaan naxwi haadaa buu odhanayay faman axaba falyuraajic maraatib lbayaan maraatibuhu mutafaawitatun martabadaha bayaanku waa kala tegantay faaclaaha ma kaana bilkhitaab ka ugu sarreeyaa waa wixii khitaab ku sugnaaday odrhah bayaankii khitaab ku sugnaaday ayaa ugu sarreeya uma bilficli intaa dabadeed waxaa ku xiga bayaankii ficil ku xasilay uma bilishaara intaa dabadeed waxaa ku sii xiga bayaanka tilmaan ku xasilay uma bilkitaaba intaa dabadeed waxaa ku sii xiga bayaanka qoraal ku xasilay wa macluumun ana tarka qasdan ficlun waxaa la ogsoon yahay tegista wax laga taga qasdan yani ogaan bimacnaa badrheedh iyo niyo looga tagaa ficilun inay odhaah tahayna waa laogyahay ficlun inay ficil tahayna waa laogyahay wa macluumun waxaa la ogyahay anna tarka tegista qasdan yani markaa qasad looga tagaa yadoo loo qasday ama xaal loo qasday ficlun inay ficil tahayna waa laogyah oo waxay culammadu isweydiiyaan tarkigu ficil ma yahay mise ma aha tarkigii labaa loo qaybiyaa tarki maqsuud ah iyo tarki aan maqsuud ahayn tarkigaan maqsuudka ahayn halkaa inaga dhigo tarkiga maqsuudka ahee la doonay shaygaa in laga tago la rabay ee ilowshiya wax la mida aanu dhicin iyo inaanu khaairka ku soo dhicin wax la mida ee qasad looga tegey iyadu ficil weeye qowlka صaxiixa ah waana sida ay culamo badani ay arjaxeen oo ay markaa sax gareeyeen tarkigu inuu ficil yahay qasdan wixii looga tegay inuu ficil yahay tarkigaasi waxaa laga qaatay aayado qur'aan iyo axaadiis nebiba waa laga deliishaday aayadaha laga deliishaday waxaa ka mid a kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun may ahayn qaar iska reebi jiray munkarka ay samaynayaan qaar iska reebi jiro o isu diidi jiray ma waxaa xumaaday ficilkay samaynayaan ficilkay samaynayaanna waa maxay waa tarku inkaari lmunkar marka ficil baa lagu ilaaqa lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim اlإثma waaklihim الsuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun labadaa aayadood baa ka mida adilada loo deliishaday markaa saas aawadeed wixii qasad looga tagaa waxay noqonayaan ficil bay noqonayaan saas aawadeed culamada qaar gaar umay saarine waxay gudageliyeen bayaanu ficil ku xasilay bay tarkigana gudageliyeen oo ka farciyeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub